بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan kusoo aan ku joognay kollay shaadkii iyo muqaabilkiisii maxfuudka misaalkeed iyo dee waxa weeye matalan haddii in munkarkii oo kale oo isagana kan uu kaba dhigay uun waxbal matalan haddii dee maa rawaahulmaqbuul halkaa ahayd baan muqaabilkiisunbay noqonaysaa <clears throat> oo shaadkana muqaabilkiisa waxaan ku soo arrinay kaa shaad loo odhanayo oo raawigii saxiixa ama raawigii xasanku wixii uu isagoo dad kale la wadaagsaday oo ama ka tiro badan ama xagga xifdiga iyo idqaanka iyo iyo waxaa kaga sarreeya uu isagu ku khilaafay lamana jamcin karayo markaa xadiidkiisii shaad buu noqday dadkii dee markaas tarjiixa lahaaya ama ziyaadata cadad iyo katro loo raajax yeelay riwaayadooda ama ziyaadata xifdin wa idqaan loo raajax yeelayna riwaayadoodiisuu marka horeba inoo soo sheegay maxfuud baa la odhanaya laakiin markuu waxa weeyaan taas sheego dee shaadkii kolley mukhaalafa ku sugan raawigiisa raawiga xadiidka xasanka ama saxiixa taasba weeye waxaana uu yidhi hadday mukhaalafadu min kayri maqbuulin ujeedada ruuxaan raawigii saxiixa ahayn raawigii xasankana ahayn waa kaa dee xadiin markaa riwaayad aan maqbuulka ahayn mukhaalafadu ka timaado taa macnaheedu ay tahay haddii xadiidkan kolley aktar min shaksin baa wariyo wadaagsaday waana isku khilaafeen si loo warinayay laakiin ciddan ka duwan oo dee si ka duwan ku warisay dadkii kale siay ku wariyeen marka horeba ma aha raawi maqbuulo raawigii xasanka ama saxiixa ma aha waa raawi daciifa ayuu noqonayaa marka ciddan uu ku khilaafayna waa ciddii ka mudnayd ee iyada xadiidkoodii cillo loogama dhigayo oo tiraad ma yeelanaysa oo ma taahiirinaye kaa riwaayadiisi maxaa la odhanayaa munkar baa la odhanayaa marka waxay wadaagsadeen labadaba mukhaalafo way ku sugan tahay midna raawigiisa raawiga saxiixa ama xasanka ee maqbuulka uu ka cabiray midna waa raawinta ka hooseeya laakiin labadaba mukhaalafay ku sugantay marka haddaba ka hore uu inoo sheegay oo shaadka muqaabilkiisu maxfuud buu noqonayaa kan shaad laguma magacaabayuu yidhi waayo waa raawigii maqbuulka xadiidkiisiibuu kaasi ahaa ama dee iqasoo saaxib albayquniya wamaa yukhaalif fiihi iqatu lmalaa oo nin iqaaba weeye laakiin kan waxa weeye kol haddii aanu ahayn taas xadiidkiisii munkar baa lagu magacaabay laakiin waxaanu inoo sheegin cidda kale ee ka mudan ee uu ku khilaafay ee xadiidkoodiina uu maanta dee la aqbalayo kana waaba kaa munkarka noqday oo shaadkii waa ka sii leetaaye walow shaadkuba qaybaha daciifkaae ah, magaca la odhanayo dee kaas waxa la odhanayaa halka kaa maxfuud laga odhanayay raajixa kanna waxaa la odhanayaa macruuf baa la odhanayaa macruuf waa muqaabil almunkar macruuf baa la odhanayaa muqaabil ashaadna waana kuwa rujxaanta leh maxfuud baa la odhanaya intaas way inooguba sugnayde laakiin kan baanu inoo sheegin oo muqaabilkiisa munkar baa la macruuf baa la odhanaya kanna munkar baa la odhanaya intaas waya khulaasadu kolley bayquniya saaxibkii ama saaxib albayquniya shaadka wamaa yukhaalif hiqatun fiihi lmalaa buu ku tacriifiyey munkarkana wuu tacriifiyey tacriifkii ahaye uu ku tacriifiyey ya wاlmunkaru اlfardu bihi raawin hadaa tacdiiluhu laa yaxmilu tafaruda bal maalan tacriifkan imika halkan inoogu sugan ee daan yartaam yeela iyo tacriifkaa farqi udhexeeya miyuu jira tacriifka saaxib albayqooniya waa dhammaantiinba su-aal idiin wada taala ee dee ahayd walmunkaru lfardu bihi raawin hadaa tacdiiluhu laa yaxmilu tafaruda iyo tacriifkan imaka halkan ah idaa kaanat almukhaalafatu min gayri maqbuulin falaa yusamaa shaadan bal munkaran cidda waxaa odhanaysaa miyay adigu maxaad odhanaysaa adaa dee beydka sheegeen halkan iyo halkaa farqi u dhexeeya labada tacriif imika halkan kaa taysirkiima kama joogda laakiin muxuu farqigu yahy farqiga labadooda u dhexeeya waawaye bayqooniyada mukhaalafo mu eeginba mukhaalafo lama eegin raawi in marka la eego xataa haddii la yidhaah waa cadli cadaaladnimadiisaas iyo balodabdigiisa iyo umuurahaasi wax dee la aqbalaya maaha oo wax dee la odhan karo waa nin xaafido wax xafiday lama odhanaya waxaan uu la gaar noqdo macnaha ujeedadu raawi aan ahaynkaa in wixii uu intuu daabid yahay wixii uu la gooni noqday la aqbalayay qariibkun laguma magacaabaya aan ahayn ayaa wax la gaar noqday isagunbaa warinaya markaa wax la odhanaya shada munkar baa la odhanaya taa waxay ka dhigan tahay halkan mukhaalafaan inagu eegnay meeshii dad baa jira xadiidkii wada warinaya ka aan maqbuulka ahayn baa dadkii kale ka mudnaa kuba khilaafay mukhaalafo way jirtaa markaasaa munkar la yidhi lakiin halkaas tacriifka saaxib albayquniya mukhaalafo imaka laakiin waa raawigani markaynu eegno sidiisan wixii uu gaar la noqday nin marka la eego dabdiga iyo itqaamkiiy uu leeya la odhanayo wuu xafiday oo layska aqbalayo ma jirta se waxay tahay ruuxaan dee tacdiil xataa tacdiil haddii laguma sifeeyo wuxuu gaar la noqday keligii inuu warinayo ay tahay in laga joogsado oo markaa taasu munkar ka dhig holleyna taasi waa ibnu salaax isaga tacriifkiisa mukhaalafo muushardiin shaadgi kolkolna xataa shuduudka iyo munkarkaba waxbuu ka wada idlaaqaybeen bal falaa yasama shaadan bal munkaran wuxuu hi markaa imaamku raximahullahu tacaala isagoo inoo sii wada khaasatan taqsiimkii maqbuulka wain salima hadduu nabad galo min almucaaradati mucaarado uu ka nabad galo oo macnaa waa xadiidkii wax ka hor yimaada oo ay iskhilaafsan yihiin hadduu kaa nabad ka nabad wax isaga khilaafsanba ma jirto bian lam yaati waa kan mucaaradada nabadgelkii uu ka nabadgelaya tan noogu sheegayo ku suuraynaye waa litaswiir arinkani bian lam yaati ma iman khabarun xadiid ma iman yudaaduhu isaga ka hor imanayo did u imabuu iman waa xadiid axaadiisu waa say u badan yihiin xadiid kaloo caaridaya oo madluulkiisan iyo waxaanu inoo faa'iidaynayo wax ka duwan keenaya ma jirto wax caariday ma jirto famuxkamun kaa waxaa lagu magacaabayaa muxkam oo qur-aanka muxkam iyo daatan mutashaabihiya uu leeyahay qur-aanku eh halkani waxa weeye waa xadiidka wax caaridaya oo ka hor yimi oo iscaaridaan oo loo baahdo marka ama in la jamciyo ama in la kala raajax yeelo ama naasikhiyo mansuukhoodii la kala hubsado siay u kala horeeyeen taasi maba jirto waa axaadiidu tay u badan tahayba ama inteeda badan ay tahay kaa muxkam baa la yidhaah wamisaaluhu misaalkiisu kaiirun dee isagu uma baahna miaal iyo miaalo waa axaadiisuba tay u badan tahay axaadiidta rasuulka ilaahay axaadiidtiisa ee kutubta inooguba sugan inteeda badan axaadiid kaloo ka hortimi oo loo baahday in la jamciyaa ma jirto markaa kaa muxkam baa la odhanaya wailaa ay waa kan ay wain cuurida haddii la caarido oo arinku dee eh, salaamadaasi ma jirta uu mucaarado ka nabadgalay waxbaa ka hor yimi xadiid kalea ka hor yimi waa la caariday wa amkana bal haddaba haddii la caarido waamkana uu suurtogala aljamcu jamcin baynahumaa labadan xadiidee daahirkoodu markaa yahay waa daahirkii iyo se inoo muuqanaysay ayaa ah si waxay dee iskhilaafsan yihinoo iska hor imanayaan marka hadday suurtagal noqoto in la jamciyo labadoodii la jamciyo macno markaanay mukhaalafa iyo dee mucaarada ku sugnayn la isugu geeyo markaas dee horta waa dariiqa ugu horeeya oo dee labadiiba waa lagu wada camal falaya markaa kol haddii la jamciyey midkood lagama tegaye fa mukhtalifu اlxadiiثi kaa waxaa lagu magacaabaa mukhtalifu اlxadiiث baa lagu fa huwa mukhtalifu اlxadiiث ay yusama bidalika mukhtalifna ta'da waan kasiraynaa ismigii faacil baan kaba dhigaynaayo isaga noocan baa magaciisa la idhmo waa xadiidka kiisii iskhilaafsanaa xadiidka kiisii iskhilaafsanaa weeye waana ka jamcin karaya weeyaan waayo haddaan la jamcin karayn magacan ma laha marka maxaa lagu magacaabayaa ma uu yahay fa huwa mukhtalifu اlxadiii waa noocaa lagu magacaabo mukhtalifu اlxadiid ay yusama waxaa lagu magacaaba bidalika ismigan ah mukhtalifu اlxadiid baa noocan intee waxa weeyaan daahirkooda iskhilaaf kuba yimi laakiin laysu geeyoo tacaarudkii la suuliyey laguna wada camal fali karaya markaasoo mid laga tegaya aanu jirin mukhtalifu اlxadiid baa la yidhaahdo waqad sanafa fiihi shaaficiyu shaafici noocan kitaab buu u dejiyey iyo fiihi fii hada nooci weeye wabnu qutaybata iyona qutayba iyo wadaxaawiyu daxaawi iyo waqayruhum kolley dee waa masale ay culimmadu unacyanaayoodeen waxaaba la yidhaha imaamu shaafici baa dee noocan wax kaba hadla uguba horeeyey kitaabka uu leeyaha jirto mukhtalifu alxadiid cunwaankaas ah waa mararba la madbaceeyey kolley kutubtan um uu kulansadayna kamid mid weeye dee isagu markaa bilow buu ahaayo isagaa bilaabay ruuxa wax bilaabaya ee aan dariiq aan loogu horeyn marayaana kolley umuurihii oo dhan iyo wixii halkan jiray ma wada dhammeeyo sida dee kolba waxa weeyaan dadkii kala dambeeyey ay wax ugu kordhinayaan buu marka dambe la arkaa in umuurihii hagaag ay u wada taam noqdaan umurana waa ka hadlay dee umurana waa kaba tegay laakiin imaam shaafici baaba ah ciddii ugu horeysay ee halkaa ta'liiftiisa aan hayno ama kaba hadasho mukhtar waxaan lenahay kitaabkiisan marar baa la madbacey macnaha dabacaad kala duwan dee umna waa lala madbaceeyey bal markaa taasba weeye oo dee kolleynayn um kutub dhowroo la madbacaysanoo dee taas kaa mida ah, oo dee mukhtalifulxadiidkani kaga mid yahay dee waa juska u dambeeya ayuu markaas raacsanaan jiray oo ama uu la raacsanaan jiray ama u um laba madbacaysnaan jiray laakiin gaar bay u saareen waa dad baa kitaabka ka soo saaray weliba kala duwan oo dee barhkood taxaqiijiyeen ayay nashriyeen oy dabciyeen oo marar baa la madbaceeyaan idhi wabnu qutaybata ibnu qutaybana waa nin isaguna raggii mutaqadimiinta kaba mid ah waa cabdulaahi ibnu muslim addiinawari ibnu qutaybe nin loo yaqaano weeye oo kutub adabna leh dee xaggan cilmigana loo kitaab buu leeyahay isna madbacaysan bal aan leeya malaa dee aktar min mara waa la madbaceeyo magaciisa la yidhaha ta'wiilu mukhtalifi alxadiid marka ashyaa fiican waa ka hadlay ashyaada qaarkoodna malaa dee waxay yidhaahaan qasura biha baacu baaciisii baa kuba gaabto malaa dee sii la doonaya hadalkuumuu dhicine laakiin isna waa mujalad ama jus buu ku madbacaysanyo magaciisu uu yahay ta'wiilu mukhtalifi alxadiid waana madbuuc bal dee ciddii markaa kitaabkii maka watan aktar min dariiqa kutubtii laguba hele eh inwaa wax layska helaya isagoo majaanana haddii dee waxa weeyaan shabaka alcankabuutiya balkaasna wan daxaawiyo oo ninkan magaciisa waata aan sheegnay laba boqol iyo saddex iyo lixdankiibuu dhintay waa nin mutaqadima markaas wadaxaawiyu daxaawi ayaa isaguna dadkii halkan kitaab u dejiya alifay kaba mid ahaa isaguna axmed ibnu muxamed ibnu salaamata ayaa laydhaa nisbadan addaxaawiyuna waa qaryo malaa daxaa la odhanayo saciidka masar ama saciidu masra kuba taala ayaa loo nisbeeyey kolley waqtigiisiina dee nin muxadis waa ahaa madhabkan xanafiyadana dee riyaasadiisu markay masar noqoto isagaabay markii dambe malaa isugu timi musanafaad kala duwan buu leeyahay asalkiisa hore kolley waxa u abti ahaa musani imaamkan dee cilmigii shaaficina dadkii noo soo gudbiyey mukhtasarkiisan shuhuroobay aada iyo aada uba shuhroobayna leh ee umna kolley la madbacaysnaa gaar imika loo madbaceeyey bal dahabi meela soo naqliyo siyar aclaam kuba mid ah manaadiqda qaarkood shuuradiisu heerkay gaadhay in gabadha marka la hoynayo waa inan imaka la guursado la hoynayo jihaaska lagu dari jiray nuskho isaga kaba mida ah. waa jihaaska siyar aclaamna walaal ay kuba sugan tahay ee a'immadan waaweynee shaaficiye kutubta waaweyn lena ama tacliiqaadkooda ha noqotay kutubtan tacliiqaadka idhaan xagga madhabka ama sharaxyadan shahiirka waa marka la eego imaamulxarameyn kitaabkiisa nihaayatulmadlab iyo waxa weeyaan maawardi kitaabkiisan alxaawi oo kale baxriga ruyaani kutubtaasoo dham isagay sharax u yihiin tacliiqada abudayb iyo qolooyinka kalena kitaabkan unbaa asal u ahaa oo tacliiqaadkaasi ay kuba yimaadeen bal ninkaas abti ahaayo marka haddana liamrin ma waxyaalaha iyaga dhex maray oo malaa sidhi malaa hadallaa kaba dhacay markuu masale qaarkood malaa si uu doonaya uga fahmaya yui waxba xaggaaga kama imanayaan oo kale ayuu madhabkaa kale u guuro dee baryaha dambu odhan jira abtigey hadduu maanta nool yahay dhaartiisii markaasiyo dee kafaaradeedii buu bixin laaye bal adigu waa daxa wey nimanka macruufka kitaabkiisan uu leeyahayna mushkil aaaar baa la yidhaha waxaana lagu madbaciyay malaa dabcadii hore dee isagoo dhowr juse taase dabcadan ballaadhan ee kolley taxqiiqa fiican ele dhowr iyo tobanka mujalada sharxu mushkil aaaar ayaa la yidhaha aaaartaa ishkaalka kuba imanayo bal iyo sharaxeed iyo waa kitaab aada u mufiide eh, laakiin uu fara badan yahay shucayb arnawdiya baaba dabcadan kale taxqiiqeeda lahaa koleyna waana kitaab la ikhtisaariyey oo baaji waa si waa ikhtisaariyey waa la filayaa in la madbaceeyey qaadi kaloo isaguna in almuctasar kitaabkiisa ku magacaabayna kabaaji buu sii kolle waa kan laba mujalada oo markaa bal isagiibaa mukhtasaraad le kala yaryar oo dee mukhtasarkii horea mid kale lagaba sii ikhtisaariye bal kitaabkaaba weyaanoo waa sharxu ama mushkil aathaar ama sharxu mushkil aathaar wakayruhum dee kolley rag kale oo kala duwanna way jirtaa daraasaad waqtigeennan oo de waxa weeyaan ama mukhtalif ulxadiid cunwaankaas waa kitaab dhan oo aan filaya adugu nin mucaasiri leeyahay oo dee laakiin bal wixii halkaa lagaba alifay in daraasadiisa hore uu ku daraana way jirtaaye bal waxaan leenahay waa jaanib ay culimmadu aada ugaba hadleen marka misaaluhu misaalkiisu xadiidu laa cadwa walaa diyaarata waa xadiidka laa cadwa cudur laysqaadsiiyaa ma jiray noqon iyo walaadiyaalata wax la baasaysto oo la sharaysto oo dee waxa weeyaan dhibi kaaga imanayso taasi ma jirto xadiidka maca xadiidi fira min almajduumi firaaraka min alasad iyo xadiidka kale ee ah wixii judaamaysnaa ka carar siad dhibaaxa uga cararayso bal xadiidkan kolle bukhaariiyo muslim way wariyeen laakiin isagoo xadiidkani wada socdaba oo laa cadwa walaa diyarata walaa hamata walaa safaro inta dambana wafira min almajsuum xadiidka ay la socoto way dhacday meelo bukhaariyo muslimba isagoo gaarana waa bukhaari baa wariya laakiin waxaan leenahay isagoo wada socdaba xadiidku inoo wada yimo uu wada socdo xagga horena laa cadwa walaa diyarata akhirkiisana wafira min almajduum taas ay tahay oo lafdiga kolay labada saxiixba waa wax kuba sugan marka markaa dee tacaarud baa meeshii daahira jira laacid waa markaan idhaahno cudurkan laysma qaadsiiyo cudurka kolley dee axaadiid macnaha aad keenaysaana ay timisa faman acdal awala iyadoo rasuulka ilaahay la weydiiyey maruu laacid waa sheegay na yidhi geeliga oo dee iska fiican oo aada moodaba xagga nashaadka iyo quwada iyo orodka iyo waxaas aad ka anaha diba ayaa qaalin cadhaysan intuu soo dhex galo ayuunbay wada cadhoobayaan arrin waa nin baa yidhi saas oo rasuulka ilaahayna ugu jawaabay faman acdal awala bal jaanibkaas waxaa baa jira jaanibka kale firna min almajduum isna xadiida saxiixa laa yuriidu mumridun calaa musixin waa xadiida saxiixo ruux xoolihiisu ay bukaan ama geliisu bukaa yaanu geeliisu caafimaad qabadee kusoo dhex oonu ku aroorin iyaduna waxaabay fira min almajduumidii bay la mid noqonaysaa haddaba midi wuxuu faa'iideynayaa xanuunkii inaan la isqaadsiinayn dee kan kalena waxa looga cararayo ama layidhi ninkii geeliisu caafimaadka mee bukay yaanu dadka kale geeloodu caafimaad qaba kaga soo dhex darin oo taasoo kale waa in dee xanuunkii laysu gudbinayo taasaa labada macnee kala duwan bay markaa ku yimaadeen markaa sidii lagu jamcinayana wuxuu yidhi waljamcu baynahumaa jamcinta ila jamcinayo labadoodu waxa weeye ana haadihi axaadiian laysu geynayaa ana haadihi alamraada xanuunahaas xanuunahani oo laa tucdii bidabciha marka la eego dabeecadeeda uun iyo iyada wax xaggeeda un kaba imanayo khaasiyo daatiye ay leedahay kuma gudbayso oo dadkii kale uguma gudbayso laakin allaha ilaahay tacaala nasahnaaye jacala wuxuu ka dhigay mukhaaladat almariidi kii xanuunsanaya bihaa amraada kuba xanuunsanaya saajudaamkiyo dheehitaanka iyo dhexgalka iyo mukhaaladada lisaxiixi ku caafimaad qaboon xankanba qabin ay isdhexgelayaan iskuba dhex jiraan markaas sababan sababbuu ugaba dhigay liicdaa'ihi kale liacdaa'ihi maaha acdaa waa jamcu caduwin ee waa masdarkii acdaa yucdiya ficilka hore laa tucdina ay kuba sugnaydo hamsadan baa xagga hoose hamsada icdaa waa masarkii acdaa yucdii icdaaan acdaa haddaan idhaahno waa jamcu caduwin maaha tia loo jeeday ee wuxuu sabab ilaahay ugaba dhigay liicdaa'ihi gudbintiisa loo gudbiyo oo bal maalan uu kani qaado maradow xanuunkiisa u gudbiyo sabab mukhaaladan waa arrinku waa sabab eeo de walow taqdiirkii ilaahay ay tahay uma qad yatakhalafu sida dee asbaabaha kalaba tahay inuu hadhaa dhici karto oo mukhaaladadii ay jirto ruux iskaga dhex jiroo ruuxii xanuunsanaya dee meel la joogay oo dhici karta wax la cunayay inaanu xanuunkii qaadinba ina arrinkaa taqdiir ilaahay ah waa se asbaabaa kaleo iyadoo shaygan in shaygan sabab u yahay ayaa haddana iyadoo sababtii la helaa kolkol wixii musababkaa aan la helin waa se baabkeedu tahay markaa tanna taasoo kaleo in isdhexgalkan iyo mukhaaladadan iyo wada sabab waxay u noqonayaan xanuunkii in la kala qaado laakiin dee asbaabta kale waxaa dhici karta inuu dee sababkaasi hadho oo markaas waxa weeye intm sababkiioo jira inaan arintii la musababkii aan la marka taa saasaa lagu jamcinayaa kolley jamcintan waa ibnu salaax raximah llahu tacaala isagoo tabacan ligayrihi wixii uu kuba jamciyey laarkana waqtigeenan dee waxaweyaan dibkiina uu dee aada hormarayay mukhaaladada iyo waxyaalahaasi asbaabna inay waxyaalahaas xanuunadu ay kuba gudbaan dee waqtigeenan dadka agtooda muqararka kuba noqotay waa jamciga dee ay ictimaadsadaan buu noqonayaa kaasi laakiin waa ibnu salaax tabacan ligayri si uu kuba jamciye wey aw yuqaalu waa jamcin labaad amase waxaaba la odhanayaa ina nafya alcadwa xanuunkan oo la isqaadsiiye anfintan laba anfiye xadiidka ku sugan ee laa cadwa laba yidhi baaqin calaa cumuumihi sabab iyo sabab la-aan ma egine mukhaalada iyo mukhaalada la-aanba cumuumkiisiibuu baaqi ku yahay oo waxa weeyaan iyada taas xanuunkan saasoo kale laysuguma gudbiyo ama layskuma qaadsiiyo waa mid koleyna ciddii jamcintan lahayd waan sheegaynaaye ee waxa ay soo qaadeenba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkaasna saxiixa markii uu laacad waa yidhi ee ninka caraabiga ahaa yidhi dee saasoo kale ayaa dhacdo geel iska fayooba ayuunbaa qaalin cadhaysani soo dhexgelayaayo markaasuu isna wada cadhoobaya wuxuu ugu jawaabay rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh faman acdal awal oo ka horeya xanuunka qaadsiiyey de markaa haddii laba idhaa isaguna mid kalu ka sii qaaday oo kaasna mid kalu ka sii qaaday dee tasalsul meelaa nihaayata lahu waxaan dee markaa jirin bay noqonaysaayo kolley waxaan gaadhaynaa un heer aan kan wax loo tiiriyo oo la yidhaaho cidaasuu ka qaaday aanu jirin oo ah ilaah baa ku keenay markaa dee ilaahii kaa horeba ku keenay ayaa kana ku keenay weeye taasaa markaa macnuu noqonaya xadiidkaa kale waa qolooyinkan leh baaqan calaa cumuumin walamru amarka hadaba markaa laakiin taa hore waan aragnayoo dee inay arinkani wax dabiicadiisa un isagoon wax sababa iyo wa iyo dariiqba aanu jirin iyo taqdiirkaa ilaahay iska gudbaya maaha laakiin mukhaaladan baa sababu noqonaysaa labadii xadii markaa fira min almajduumna dee mukhaaladan iyo waxyaalahaas baa sabab bay u noqotaa xanuunka qaaditaankiisii kolkolba sababtii oo jirta ayaan la qaadinba oo se asbaabta kaleba tahay kaa horena dee waxa weeyaan la cadwaana waa xagga dabci ahaan saasaa labadii xadiid markaa isugu tegeen ama qowlkan dambe ina nafy alcadwa baaqin calaa cumuum macnaa wuxuu yahy haddii mukhaalado la heliyo haddii aan la helinba la cadwa weeye haddii laisdhex galo oo ruuxii wax lala cunayo xanuunkan qabaya haddii laga dheeryahayba laa cadwa laakiin markaa taa maxaa inaga hor imanaysaa maxaa kan cumuumkiisa markan ku dayno fira min almajnuun haddaa maxaa looga cararayaa weeye oga carar ama aan dee xoolihii xanuunka qabay aan kuwa kale leeya ka ilaaliya markaasaa wuxu uhi walamru bilfiraari amarkan lays amre carar laga cararo kii xanuunkaa qabay waa sadun lidariica wixii wado u noqon lahaa ama caqiida xuma kaba imalayda ama arin kale wasiilo u noqon lahaa laga hortegayo weeye say u tahay waaba tanoo walianlaa yatafiqa si aanu ugu xasilin iladii kii yukhaaliduhu ruuxan ama waxaan mariidka ku dhex jiray ee dheehayee agtiisa joogay shay-un shay yatafiqa faacilkeedu waa shayun shay-un shay markaa way noo rafcisan tahay min daalika oo ah xanuunkii wax kaba midii si aanu uguba dhicin iyadoo arintu ay tahayna bitaqdiirillaahi tacaala ibtidaan wax ilaahay u qadaro isaga bilow ahaan uguba qadaraye laa bilcadwa aanay ahayn xanuunkii layskaba qaadaya aanay ahayn oo markaa fayadunna aanu u malayn ana daalika xanuunkan uu qaaday bisababi mukhaaladatihii inay mukhaalladadan uu ruuxan mariidkaa la joogay ee uu markaa hadiyo goor dhex gelaye bal taa isku dhowaayeen sababtii inay tahay oo markaa fa uu halkaa deeta ictiqaadiyo sixata alcadwa in xanuunka in la iska qaadaa ay wax jirta tahay oo fa yaqaca fi lxaraj xaggii ictiqaadka uu shay xaraja kuba dhaco oo markaas saa daraaddeed kollay ciddii jamcinta halkan uu ka soo qaadayana waa sharxi nuqbe waxa la sotay fa umira bitajanubihi xasman lilmaada markaasunbaa la amray in wixii lagaba dheeraado si dadka maadada iyo wixii arinkaasoo kale ay ugaba iman lahayd meesha laga saaro oo qowlkan dambena waxa weeyaanuun laa cadwa waa laa cadwaa dheh cudur layskaba qaadaa ma jirto ama mukhaalada ha jirta ma yaanay jiran marka xadiidkii kale sida loola jamcinaynaa waxa weeye arinkani waa min baabi sadi daraa'ic weeye wixii wax kale wado kuugu noqon lahaa iyo ku gaadhsiiyaa laga hortegayaa waxaan toosayn dariica kuugu noqon lahaayoo say taasi u tahayna waxa weeye waxaa dhici karta ruuxan ruuxan dee mariidkaa dhex joogay ee ama cidda xanuunka qabta dee ku dhowaa in xanuunkii oo kale kuba dhaco markaasna deeta uu ictiqaadiyo dee markaas inay waxaan dhicitaankana ilaahunbaa u qadaray maha kan inuu ugaba yimi oo kani qaadsiiye uu markaa ictiqaadiyo in waxani ay cadwo tahay oo kani qaadsiiyey halkaasna ay ugaba timaado inuu ictiqaadiyo dee cadwa inay jirto iyadoo xadiidkiina laa cadwa ay leedaha oo deeta uu kuba dhaco xarajkaas ah dee inuu ictiqaadiya waxaan xadiidkiiba anfiyey haddaba si aanay taasi u iman ayaa albaabkaaba la xidhay wixii ruuxa ay wax uga iman lahaayeen ee ictiqaadka aan toosnayna ugaba iman lahaa ayaa si loogaba xidho ayaa la yidhi kaba dheerow oo taas bay ta kolle xafnu xajar waa tu horraysiiye isagu tan uu yidhaa markuu kaa hore soo qaaday huwa alawlaa filjamci laakiin dee wakhtigeennan waxaa la arkaa kaa ibnu salaax iyo tabacan likayri uu kuba jamciye kaa hore in qowlka ay dee imaka lagu daystaaba uu yahay aw curida bal markaa mukhtalifulxadiidkii axaadiis markay istacaarido iska hortimaado duruq baa la maraa kii koowaad muxuu ka dhigay in la jamciyo waa dariiqa koowaad haddii la jamcin karayo iyada looma dhaqaaqo wax kale lama eego sababtu jamcinta waxaa ku sugan labadii xadiid oo lagu wada camal falo marka labadii daliiloo la wada qaato ayaa ka mudana min ilqaa'i axadihimaawe mid ahaan in meesha lagaba saaro markaa taasi waa dariiqii koowaad iyo khudwada koowaadeen qaadayn u ah aljamcu baynahuma taas hadday suurtogeli weydo weeye waaba kan aw curida waa la caariday xadiidkii wax kalea ka horyimi xaysu meeloo laa yumkinu aanu suurtogelahayn aljamcu jamcin laba jamciya oo labadoodii markaynu eegnay waxanbaa haddaan mid qaadanno kii kale waan ka tegaynaa ma jamcin karayno waxaan isugu geynaa maba jirto xataa nooc taawiilba haba noqotee oo jamcinimo suurtogelayo marka taas baa maxay noqon iyadaa sii qayb kala baxayse aw curida xayu laa yumkinu jamcu wacurifa la ogaadana markaa alaakhiru alaakhiru wey hamsadu way kadu way kasirsantahay alaakharu maaha waa kii dambe markaas alaakhiru kii dambe minhumaa labadooda ka mid ahaana waan garanay ujeedadu marka la eego xadiidkan iyo xadiidkan ma jamcin karayno markaan jamcin kari weynayna waxay noqotay waxaan garanay taariikhdii aan ku ogaanay iyo dee duruqdan kale uu inoo sheegi doonee tan laguma ogaado inay kala dambeeyeen oo kii dambeeyaan ogaanay markaa fa naasikhun kan dambe waa aakhirkani fa huwa naasiku naasik buu noqon oo ayil aakhiro weeye halkana aakhir baa meelaha inoogu sugantay intan fiqradan waa aakhir bikasri lkhaa-iqn fiqradan ka dambe wuxuu noqonayaa naasik walmutaqadimu kii horeeyeyna mansuuqan waa si laba aayadood oo qur-aan ah oo dee aynaan laysu geyn karahayn lagu wada camal fali karahaynoo markaa tii horena laga dhigayo mansuuq todobana naasikh lagaba dhigayo markaa tanna waa saasoo kaleo walmutaqadimu mansuuqun kii horeeyna mansuuq weeye haddaba siaan ku kala garanaynaa bal waa khadwadii labaad oo way ka horeysaa in khadawaadkana saa ay u tartiibsan yihiin baa marka la eego loo marayaa loo kala horreysiinayaa oo marka ugu horeysa waa jamcin jamcinta hadday suurtogeli weydo taariikhdii baa la baxday iyo duruqdii kale bal aynu taa kuba ogaan lahayno haddaynu markaa inoo cadaatay inay kala horeeyeen kii hore waa mansuuq kii dambena naasikh buu noqon markaa seebaa laakiin lagu garanaya ka dambeeyey lagu garanaya waa kan inoo sheegayo wuxuu idhi wa macrifatu laakhiri ka dambe garashadiisu ima binas in nasba ay tahay oo kii dambeeyey aan ku garanno nas meesha jira oo naskii uu kuba yimi wadalika ka xadiidi muslimin xadiidkii muslim weeye kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri alaa fazuuruuhaa waxaan ahaa mid idiin diiday idinka nahiyey xabaalaha inaad ziyaarataan mee ziyaarta fainahaa tudakiru اlaakhirata tudakiruna kaafku waashadayn waxay xusuusinaysaa dee ruuxi markuu arka halkaas de dadkii uu yaqaanay ee waxa weyaan talin jiray ee aqoonta lahaayee bal waxa weyaan maalka leh mid kastaba halkaa inuu galay oo kale isaguna aanu wuxuu kaga duwanya jirin dee isaguna in halkaasi ay sugayso ayuu markaa garantaasa waxay keenaysaa inuu u diyaargaroobo aakhiray ruuxa xusuusinaysa fa inaha tudakiru alaakhira xadiidka muslim baa wariyey waana saa uu sheekhu raximah llahu tacaala inoo sheegay xadiidka muslim baa wariyey taa waa lagu gartaa oo imaka maxay tahay halkan meesha waxaa yimi laba xukum oo midna naasikhi iyo midna mansuuqii yahay mansuuqii waxa weeye nahyiga can siyaarati alqubuur laysu diiday naasikhina muxuu noqday faritaankan laysfaray bee lays amray in xabaali la ziyaarto inay labadooda haddaan sidooda u wada qaadano nahyigiina hayno amarkiina hayno kuma jamcin karaynaba lama jamcin karayo laakiin naskii baan kuma ogaanay kii horeeyey oo ah nahyigu inuu horeeyey ayaa naskii inoo cadeeyay taas aakhirkii baan garanay markaa kii dambeeye keebuu noqday waa amarkan faziruha ah, naskii baan taa ka qaadanay waa dariiq aan ku ogaano ka dambe aw bitasriixi saxaabiyi ama saxaabi cadayntii saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi ka mida ah. wuruudkii xadiidka wa joogay qaraa-in imaka inaga axaadiidta aan inoola soconay iyagu dee waxa weeyaan way hayeeboo umuuro inaga inagaba qarsoonon u baahana bal cidii noo cadaysiiyo maxay tahay taa iyaga agtooda dee waa shay ay u joogeen bay ahayd oo ay garanayeene haddaba in oo qaraa-intii axaadiidta la socotay oo dhami dee inaga waxa weeyaan waxaa la arkaa meelmeel mooye kolkolay noolama socoto sidaa daraaddeed iyagu xuduurkan iyo la jooggan iyo inay u joogeen sababihii axaadiidkii iyo umuurahaasba ay iyaga waxyaalo badan u kala caddaynayaybe haddaba saxaabiya isagoo caddeeya ka qowli jaabirin jaabir qowlkiisiiba weeye uu yidhi kaana aakhira almrayni min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam tarku lwuduu'i masat innaar akhir alamrayna waa khabarkii tarku lwuduuna waa marka wuxuu kaana wuxuu ahaa aakhira alamrayni laba xaalo maha amarkii qowliga ahaaye qowlka ahaayoo amar uu bixiye amar uu bixiyo labadaa markii dambeeyey waa laba shacni laba xaal weeye waayo lafdiga amr dee isagoo qowlna waa ku yimaadaa amarkan aan naqaanee ficlu amarkuna kaba yimaado isagoo bimacna shacni walxaalna waa ku yimaada alaa lahu lkhalq markaas waxa weeyaan dee amarka ilaahay isagaale waa shaniga iyo xawaasha isagaaba bal taasna waa ku yimaada laakiin maxay kolkolbay culimmadu si ay u yar kala caddeeyeen iyagoo waxa weeye lafdiga amar ayay kol odhanayaan waa waaxid lumuur midna maxay odhanayaan waa waaxid alawaamiro dee markuu amarku qowliye awaamir baa lagu jamciya amarku bimacnaa shani walxaal yahayna umuur baa lagu jamciya oo marka ay leeyihin waa waaxid lumuur oo kale macnuu maaha amarkii qowliga ahay waa amarkii bimacnaa shani walxaal ahaa bay leeyihin waaxid alawaamirna waa amarkii qowliga haddaba laba shani wey ama laba xaal oo rasuulka ilaahay labaduba ka sugnaaday kii dambe waxa ahaa tarkulwuduu'i ka tag laga tago weysada laga weysaysto mima masat naaru dab wuxuu taabtay oo macnuu waxa weeye axaadiid aan mid iyo laba iyo saddex toona ahayn ayaa waxay ku yimaadeen iyadoo rasuulka ilaahay dadka amray salawaatullaahi wasalaamu caleyh inay ka weysaystaan hadday wax la kariyey wax la dubay wax dabuun gaadhay ay cunaan aynay ka weysaystaan dee rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh weysadaasi way jirtay haddana maxaa inoo sugan iyadoo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh wax la kariyey intuu cunay waanu dib ahoo salaad uu tukaday oo markii horeba inaanu haddana dib u weysaysan salaadii labaad markuu tukanayo isagoo taa cunayna daba jaabir baa wuxuu leeyahay labada shacni oo ah in laga weysaysto waxaa dabtaabtay haddii la cuno iyo inaan laga weysaysan xagga rasuulka ilaahay markaan eegna ficilkiisiiyo taas labada kii dambeeyey muxuu ahaa tarkuludui maamasati naar inaan laga weysaysano de waatan imakana aan kuba camal fallo haddaan cunto cuniyo waxyaalahaasiyo bal dee hilibka geela wax khaasaaba yimi inaan laga weysaysanahayn taas bay ahayd marka maxaa inoo caddeeyey saxaabigiibaa caddeeyey labadan xaalee kala duwan kooda horeeyey kii dambe saxaabigii inoo caddeeyey markaa sheekhu wuxuu ihi akhrajahu larbacatu afartii baa soo saaray afartanna waa asxaabu sunan oo markaa san daahirku iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa iyo ibnu maaja ayaa xadiidkan wada wariyey jaabir taasaa macnuu kolleyna xaafid ibnu xajar oo cibaaraadka in badan dee waxa weeyaan waa cibaaraadkiiba sharxu nukhba bal fiqar dhan baad arkaysaa kolkol cibaaraadka waxa ka bedelani wax yar ay yihiinbe isagana akhrajahu asxaabu sunan taasuu kaba cabiray olow dee qolooyinkii kitaabkiisa ka hadlay alarbaca marka ay raaciyeen isaguna taasu ka cabireen bal marka kolley barhkood haa lafdigoodii kutubta uu ku sugan yahay lafdigan barhkoodna waxaa la arkaa inaanu lafdigu san uguba sugnayn bal insha allahu tacaala dee kole haddaan halkan joogno waa toddoba ilaa toddoba cishona aan haysano bal afartan kitaab ee u inoo magacaabeen in lafdigani ku wada sugan yahay iyo inaanu ku wada sugnayn haddii lafdigani ku wada sugan yahayna bal cidda lafdigan ay kuba sugan yahay haddaan lafdigan kaba weynana cidda ayna ama dee xadiid kale haba noqoto iyo wax kale aan lafdigani kutubtooda ku sugnayn kolley saa uguma wada sugnaanayso baan leeyahay bal idinku dib ugu noqdo oo inoo soo baxdiya oo xadiidkan afarta asxaabu sunaanun weeye maaha dee saxiixii kuma sugna ee afartii asxaabu sunaan ee imika u tiiriyey ma ka wada helaynaa ma ku wada sugayaaantuna waa abwaab iska macruufo dee waa weyse marka la joogo waa dahaaro dhexdeed bay meeshu ay ku wada timaada maaha kitaabkii oo dhan oo lagu wareerayo waa meelaha welibana baabka haddaan diinsii tilmaamana meeshay kuba imanaysaa waa dee inay dhammaantoodna way wareeriyeen iyadoo laga weysaysanayo wixii dabtaabtay marka waa weysadii laga weysaysanayo wixii dabtaabtay iyo katega laga tegaya inaan aan laga weysaysanan wixii dabtaabtay taas bay kuba soo aroorinayana bal arinkan si dee aynu yar aan u hubsano waana waxyaalo dee inoo fiican baxdigaas oo kale soo eega kolley waxaan leenahay idlaaqan inaanu noqono waa suurtagal waxa idinka hor yimaadaa waana tan laakiin akhrajahu larbacatu aw bitaariikhi amase taariikh ayaaba lagu ogaanaya kii dambeeyey oo macnu waa maxay naskii ma hayno saxaabi qowlkiina ma hayno san jaabir xadiidkiisan laakiin taariikhdii ayaan helay in labadan dee laba waqti oo kala horeeyey ay labadan xadiidka wuruudkooda uu ahaa wadaalika ka salaatii sala allahu caleyh wasalam halkaa yar madbaciya jira waa saxan doontaan salaadiisii sala allahu calayhi uu tukaday fii maradi mowtihi maradu mowdkiisii qaacidan xaalu yahay oo markii uu wafaadi doono rasuulka ilaahay fadhi buu ku tukaday wanaasu dad daba xidhnaana wanaasu dadkii iyo khalfahu iyadoo ay dadku yihiin ama ay ku tukanayeen wannaasu yusalluuna khalfahu qiyaaman xaaliyiin ay qaa'imiin iyagoo taagan ay tukanayaan waqad qaala waxaanu yihi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qabla dalika waa qabla maradi mowti iyo waqtigaa waqti ka horeeyey waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmacuuna hadduu imaamku ku tukado isagoo fadhiyo uu tukado xaala kownihi jaalisan fasalluu tukada idinkuna juluusan waxaa latiin lafdiga juluusna amataas dee mastarkiina wuu noqdaa oo jalasa juluusan mastarkii saqacada qucuudanba labaduba waanay ka wada yimaadaan maxaa kaluu noqdaa jamcu jaalisin oo haddaan idhaahno qowmun juluusun waa qowm fadhiya waa jamcu jaalisin taas buu noqonayaa haddaba markaa maxay noqon fasalluu juluusan bal jamcu jaalisin weeye xaala kownikum jaalisiina ajmacuunana wowdan dee ayinbay taakiid u tahay fasalluudan dee faacilka dhacay damiirkaase idinkoo taagan tukada hadda maxaa jira laba xaalaan haynaa mid waa rasuulka ilaahay oo ina amray imaamku hadduu fadhi ku tukanayo inaan la khilaafin adiguna fadhiiso hadda adigu isagu cudurdaar buu leeyahy laakiin adigu wax cudurdaara ma lihid iska fadhiiso fadhigaa ku raac oo taa rasuulka ilahi baa bal isagoo tukanaya oo intuu faras kaba dhacay aan kici karaynoo fadhi ku tukanayo ugu yimaadeen aqalkii ayuu dadkii ku daba tukanayey ayay amray inay fadhiistaan iyagiina uu fadhiisiiye rasuulka ilaahay markii dambena maxaan aragnay maradumowdkiisii isagoo tukinayo ay bakaraan dhinac taaganyihin dadkuna iska daba taagayihin marka labadii arimood keebaa dambeeyey waxaa dambeeyey iyadoo dadku ay taagni ku tukanayaan kol haddaanu cudurdaar lahayn maamuunkii uu taagnaanayo imaamkii isagoo fadhiyan isagii macduurba tan baa dambayso taa hore kaba dambaysay markaa maxaan taa ku garanay waa taariikhdii baa ina tusay kii dambeeyey bal markaa laakiin maxaa hadalkii hore ahaa kii dambe ayaa ah naasikhii ka horena waa mansuukh eh, laakiin kii dambe san ku garanana duruqdaasaan ku warina faaido muhima ah. uma in lam yucraf haddaan la garan eeg aakhirkii wada uun fiqradeennan kii dambe aan la garan oo macnaa labadii xadiid way iscaarideen waan jamcin kari weyne taasi waa khadwadii hore ahayd xaggii kalena taariikh iyo nas iyo tasriix saxaabi midna waan weyno waxaan kaba qaadano oo inoo kala cadeeyo kani inuu horeeyey kana dambeeyey aan ayaan qaadan saxaabigan baa islaamkiisa horeeyey kana islaamkiisa waa dambeeyeyna ma noqonayso wax imaka umuurta inoo cadeeyo inoo kala saaro waxa dhici karta isagoo saxaabigani beri dambe yimi saxaabigaa horena mutaqadim ahaa saxaabiga mutaqadimka xadiidkiisan inuu mar ka dambeeyey intuu kan yimi dabadeedba uu maqlay oo markaa ma noqonayso waxa inoo kala cadeeyo saxaabigan markaa suxbadiisu ay horeysay kana suxbadiisu dambaysay haday wixii ay warinayaan iscaaridaan tani taariikh ahaan inooma noqonaysa iyo suurooyinkan haddaba haddii la garan waayo arin kalaa iman ima an yuraajaxa in la raajax yeelo axaduhumaa midkood bimurajixin murajix lagu raajax yeelo waayo murajaxaad in amkana hadday suurto gasho oo midi waxa weeyaan labadii waxaan u kacaynaa khadwadii saddexaad weeye tii hore waxay jamceen haddana naskiyo mansuuq inaan garano tii saddexaad maanu maraatibtana kolley sidaasan baa loo wadaya lama kala horreysiinaye waa bal labadan xadiid inaan kala raajax yeeli karayno murajaxaadkuna way fara badan yihiin suu isaguba inoo sheegi doono ee way badan yihiine bal in la kala raajax yeelo oo in weji awjuuda tarjiixa kaba midee badan lagu kala raajax yeelo oo labadooda la kala xoog markaa midkood dee kale laga raajax yeelo in amkan hadday suurto gasho weyne taasna kolkol aanay suurtogelinoo istimayin baa meesha imanayse marka miaal buu inosheeye muxuu yihi ka xadiid ibni cabaasin waaba xadiidka ibnu cabaas ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay nakaxa inuu guursaday maymuunata maymuuna bint alxaaria uma almuminiin walxaal huwa muxrimun isagoo muxrima ayuu maymuuno guursaday waa xadii muxuu yidhi weliba rawaahu sheekhaan waa darajatii ugu sarraysay bukhaari iyo muslim baa xadiidkan wariyey waa xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey oo waa xadiidkan kolley bukhaari dee xajna way ku soo arooriyaan oo qadiyadu ay calaaqa la lahayd inay ruuxa muxrimkii dee laa yankaxu lmuxrimu walaa yunkixu waatii ahayd oo mana guursanayo isna wax ma guurinayo xaj dee nikaaxna way ku soo arooriyaane oo labada meeloodba dee xadiidkiiba calaaqa la lehe taas wey waa midkaasi marka maxaan haynaa rasuulkii ilaahay isagoo muxrima inuu guursaday haweenay maymuuna waa xadiid maxaa caariday xadiii tirmidiy xadii kaleba waay xadii tirmidi xadiidkii can abi raaficin abiiraafico mowlihii rasuulkii ilaahay salawaat wasalaamu caleyh ka warinayo maxay ah annahu rasuulkii ilaahay nakaxahaa maymuuna waa guursaday walxaal huwa xalaalun isagoon muxrim ahayn ee xalaal ah waa muxrimkaa hore kanna waa xalaal qaala waxaanu yidhi aburaafic baa odhanaya wakuntu rasuula baynahumaa markaa dee hadalkii anaaba hadalka u kala qaaday oo markaa rasuulka ilaahay ee iyadu dee waxaw rasuulka ilaahay guursanayay anaa udheeeyeyba anaa u dhexeeyey xadiidkana xadiidkaa hore la darajo maaha waa ka darajo hooseeya bal isaga naftiisa dee kalaan baaba ku sugan markaa sunaanta tirmidiya waa kan inoo sheegay tirmidi inuu wariyey waxaanu yidhaha tirmidi waa xadiid xasan uu yidhaahaa laakiin wuxuu raaciyaa axad xadiidka mawsuul kaba dhigay oo isnaadiyun xamaad ibnu zayd can madar ilwaraaq oo isna kalaam ku sugaya can rabiicata can sulaymaan ibnu yasaar oo saasa uun mooyaane can ibni cabaas mooye dadkii kale xadiidka wariyey oo maalik uu ka mid yahay oo sulaymaan ibnu bilaal kaba mid yahay xadiidka rabiica markay joogaan sulaymaan ibnu yasaarun bay ku joogsadeen oo taabicigiioo ibnu cabaas lama sheegin aburaaficoo xadiid mursalu noqday waatuu yidhaha xataa albaani tacliiqiisa uu calaa sunani tirmidi ku leeyahay waaba daciifiyaan waa xadiidkan de waa kale nooc ciladaasumaan filaya uu tirmidi ishaaray laakiin maxaa jira saxiixa muslim waxaa kaloo ku yimi xadiidkaa hore ee ibnu cabaas waa xadiikaas uu la socday oo raqam gaara ma lahae ninkii isaga xadiidkaa warinayey waxa weyaan xadiidkaa dariiqa hore kuba wariyey ayaa wuxuu yihi faxadatu bihi zuhriya zuhri baan xadiidkii ugu waramay oon u sheegay waa xadiidkan ibnu cabaasoo markaasaa wuxuu yidhi akhbaranii yaziid ibnu lasami annahu nakaxa u xalaalo nin kaleo ay habaryar u ahayd oo yaziid ibnu lasam la odhanayey ayaa zuhri wuxuu ii sheegay ninkaasi inuu rasuulka ilaahay guursaday isagoo xalaala bal muslimna raqamkaa ka dambeeya waxaa kuma sugnaa yaziid ibn asam laga warinayo isagoo yidhi waana saxiixa muslim xadaatnii maymuunatu bint lxaarith ana rasuul llahi sala allahu calay wasalam tasawajaha wahuwa xalaal markaasuu raacaya anigana habaryar bay ahayd sida ibnu cabaas baa habaryar ugu ahaydoo bal haddii kan tirmidi cilaba uu leeya uu noo soo qaaday taa daraaddeedna uu kuma daciifiye albaani raximah llahu tacaala tirmidi waa xasan yeelaa laakiin khilaafkaa sanadkiisuu ishaaraaye xadiidkan saxiixa muslim kuba sugan ee ah yaziid ibnu lasam oo weliba maymuune ka warinaya inay tidhi markaa uu rasuulka ilaahay guursaday waa cumratulqadaa bay ahayd horta xalaal buu ahaa taas baa jirto mucaarada markaa halkaa jirta adigu taas baa jirta marka farujixa haani muxuu idhi waa kii tirmidi buu sheekhu leeyahy kan dambea la raajax yeelay ana arrin baa inaguma imano markii hore waa kii in taqsiimkii ay saxiixa u qaybinayeen dee ka ugu sarreysay ay ka dhigeen bukhaari iyo muslim haddana bukhaari haddana muslim haddana shardiga labadooda haddana shardiga bukhaari haddana shardiga muslim ugu dambeynna aimadaa kale waxay saxiix yeeleene shardigooda ku soo baxay oo waa dabaqadii koowaad marka hadduu kaasi dabaqadii koobaad ahaa ama toddobada marka taqsiimkaa loo qaybiyo kan tirmidina waa tii toddobaad weeye taqsiimkaasna kolley faa'iidadiisa waxayd cinda almucaarada imika halkan laakiin xadiidka saxiixayn ku sugan ayay leeyihin mid tirmidi ku sugan ayaa ka xoog badan ama kolley arrinkaasi waa arrin baas ka jirta halkanoo markan aan leenahay imaka xadiisyada saxiixayn ama bukhaariba axaadiista dee sunanta ay warinaysa ama kutubtaa kale ka raajaxsan waa marka jumlada xadiidka guud ahaan axaadiista bukhaari sideeda ayaan kuwan kale axaadiistoodii qaabilinaynaa laakiin markay xadiid xadiid noqoto kan iyo kan noqoto waxaa dhici karta xadiid laga markaa darajo sarreeyey inuu ka raajax noqdo ama isagoo shuhrada uu leeyahay iyo uu leeyahy iyo umuuro jirta inuu kaa kale hadduu fardi yahayba kaba horeeyo tadna baabkeed bay hedo baaba rubamaa yacridu ninka kitaabkan leh imaamkan rubamaa yacridu lilmafuuqi ma yajcaluhu musaawiyan aw qudima ayuu yidhahaaye bal wuxuu leeyahay xadiidkan baa la raajax yeelay see lagu raajax yeelay inay sanad ahaan kuma raajax yeeli karayno bal waa taa aan leenahay kalaam baaba jira laguma raajax yeeli karaye dhinac kale ay murajaxaadkaa fara badan markaasaa muxuu idhi walikownihi xadiidkan dambe ahaanshihiisa rawaahu uu wariyey abcada daaru diyaa waxaa kuma sugnayd likownihi riwaayata ayaa halkan rawaahu bedelkeeda maanan eegina makhduudaadkan hayo ee kitaabka malaa ilaa adugu aktara min waaxid oo makhduuda waan hayaa likownihi ahaanshihiisa rawaahu uu wariyey saaxibulwaaqicati ninkii waaqacadan iyo dhacdadanba saaxibkeedahay u joogay wahuwa adraa biha isagaa dadka kale u aqoon badan waxaa jirta wlmurajaxaatu murajaxaatkuna kaiiratun waxyaalaha wax raajax yeela ee axaadiistii akhbaarta iyo lagu kala raajax yeelaa way badan yihiin wa maxaluhaa cilmu usuulilfiqi laakiin meesha lagaga hadla oo usuulilfiqiga ode iyagaa baabka dhan ay u dhigtaan tacaarudda iyo taraajiixda ayay umuurahan kagaba hadlaan kolayna xaazimi imaam la yidhaaho kitaab alictibaar fi naasikh walmansuuq leh naasikh iyo mansuuquu kaba hadlaye haddana muqadimadiisa ilaa konton wej buu soo arooriyaayo ah waxyaalaha wax lagu kala raajix yeelo halkan wejka toddobaad buu kaba soo dhiga xaafid alciraaqi kitaabkiisan taqiid walidaaxe nukadka u ah ibnu salaax ilaa boqol iyo toban buu gaadhsiiyaa murajaxaadkaasa sayuudii naftiisu isagoo umuuraha raacaya boqol iyo tobaneeyaha toddoba ayuu isugu geeyaa toddoba ayuu markaa u qaybiyaa mid kastaba qayb badani hoos gelaysa waa toddoba qaybood buu kaba dhigaa haddaba toddobada qaybaha maxaa kaba mida ah? awjur tarjix maxaa ka mida ah? labada raawiye xadiidkan ama labada xadiid kala warinaya midkood waxaan isaguu la baashiray uu joogay waa u joogay midna dee waa war soo gaadhay ama cid kalu ka soo naqlinaya marka waxay noqonaysaa waatanu leeyahay haddii saaxib alqisaba uu yahay imanka maymuuna saaxibat alqisa iyada arintani ahayd abuuraaficna isna waa saaxib alqisa uno waa kan safiirka ahaa u dhexeeyey ama rasuulkii udhexeeyeyba ahaa iyagu arinkan way u joogeen ibnu cabaasna markaa isagu umuu joogin waabta haddaba markaa waxaa weya haddii uu yahay raawiga mid labada raawi mid ahan mid mubaashiran lima rawaahu waxaan uu isagu warinayo mid la baashiray ka kalena uu yahay xaakiyan oo cibaarada saaxib markaa ictibaar oo kale kan mubaashirkii waxaa leeyahay isagaa ruuxii kale ka xogogaalsan uu ka war badan yahay waa u joogayba markaa kol hadduu isagu ka xogaalsan yahay kii kale qisadii ama wixii dhacdayba uu uga waroon yahay xadiidkiisaa la horreysiinayaa oo markaas sidaa daraaddeed riwaayada aburaafic iyo ta maymuuna ayaa laga horreysiiyey ti ibnu cabaas walow darajo ahaanta ibnu cabaas ay sarrayso sidamarkaa lafdigan muxriga xadiidkiisa ku soo aroorin haddii imika kuwa la raajax yeelay macaani ku xambaaraanoo isagoo muxrim buu ahaa kaana daakhilan fi lxaram ama fi shahri اlxaraam iyo waxyaalo kale si de tawiil kale markaa deeta kuwaas ay kuba awileen bal wuxuu leeyah wlmurajaxaatu wa maxalo cilmu usuul اlfiqh marka taasan waa aba martabadii saddexaad jamci naasikh iyo mansuukh inaan eegno tii saddexaad maxay noqotay tarjiix marka muxuu yihi aw yuqaf haddii bal waxa weeyaan halkii horeba iskaga raacso uma in lam yucraf اlaakhiru ima an yurajaxa ow yuuqafa waa haddii tarjiixii uu suurtageliya waan tarjeexanaynaa haddii taasna tacaadul baa jira way sinaadeen waxaan umuuraha badan ee wax lagu kala raajax yeelo aan ku kala raajax yeelo labadoodii inooga muuqdaa ma jirto maxay noqonaa yuqafa in laga joogsado can ilcamali camalfal biaxadin minhumaa mid kasta mid labadooda kaba mida aan kuba camalfallo xataa yatara murajaxun ma odhanayno sidoo xaafid ba yidhaha halkan waa laga rooyay tasaaqud khalas laba daliiloo isla dhacay ayay noqdeen waa sida laba markhaati oo lalaba yimioo kana markhaati buu keenay kana waa markhaati way iscaaridayaan waxaan ku kala xoog yeelaana maba jirto waa laba waxba lagama soo qaadayn markhaatinimadoodii way burteen laakiin halkan taa ma odhanayno waxaa dhici karta dee adiga ayay imika kuu muuqan waayeene nin kale inay u muuqdaan wax lagu kala raajax yeela adiga wakhti kale inay waxaan markii hore kaa qarsoona aada heshaba ay ku kala muuqdaan markaa waa laga joogsanayaa weeye ilaa inta ay ka muuqanayso shay murajaxu ka muuqanayo wasayaati lahu miaal fi usuul xagga usuulkana miaal baa ku iman wuxuu uga jeedaana kitaabkan aan haynaa afar iyo toban fani waa kitaab kulansaday afar iyo tobankaa fani waxaa ka mida ah usuul fiqigo bal cilmuxadiidka marka la dhaafo cilmigii uu raaciyo cilmu usuulfiqi bay ahayd waa risaale intan leeg oo uu markaa xaggii usuulfiqigo matnigiiyo sharaxiiba leh halkaasaan miaal kuba keenna walow miaalkaasi umuro la kala raajax yeelo in horta miaalkii ii muuqday uu ahaaye miaal laga joogsaday labadoodiiba lagu dhaqaaqi waayey taas imaka horta markii aan iisheedu dhicin <clears throat> bal aan halkaa kaga baxno noocii mukhtalifulxadiid iyo tacaarud marka uu jiro duruqdii aan marayna waana afartaa dariiq bay noqonaysaa walfardu fardiga nisbiyu nisbiga horaynu usoo maray fardiga nisbiga in waafaqaya laakiin masaa'il kaleu ka ratibaya in waafaqo hadduu waafaqo kaa la gooni noqday xadiidka dee wuxuuna noqday waa nisbiyo imaka bal raawigan markaynu u nisbaynay isagaaban ararkaynaan u malay aan isleenahay xadiidkan isagaa la gooni noqday haddaba haddii la helo weeye in waafaqo hadduu waafaqo xadiidka riwaayadiisii kayru kayrkii kuwa waafaqo oo cid kalaan helay oo xadiidkii warinaysa fawalmutaabicu ka maxaa la odhanaya almutaabic waa mutaabacaadkii buu inoo sheegaya waa umuuro taqwiyo loolaba yimaado mutaabico bitasri bacdoo la tasriyo macnaa dee ruuxii markii hore aan islahayn xadiidkan waa la gaar noqday ama xadiidka keligii warinayay ayaa ruux labaad oo sheekhiisii kala wariyey haddii kaa la waayana sheekha sheekhiisa kala wariyey baynu helnay marka kan maxay noqonaydaa dambe mutaabic baa la odhanaya arinkana si guud waa almutaabaca la odhanaya marka haddaba iyadii baa sii qaybsamayso fain xasala hadduu xasilo muwaafaqadaasi liraawi nafsi raawiga naftiisiibuu xasilay oo shaakhiisii isagu kaba waranayaan helay nin kaleo kaba waranaya fa mutaabacatun taama mutaabaco dhan baa taa laydhaa aw lisheekhi ama isagii umuu xasilin ee sheekhaisii ayaa cid kale oo la siman oo isagana eh, waxa weeyaan la wadaagsatay oo sheekhiisa kale kala wariisay baan helay iyo fasaacidan wixii kaba sii sarreeyey fa qaasiratun fa mutaabacatun qaasira waa mutaabaco gaaban ayay noqonaysaayo wayustafaadu waxaa laga faa'iidaysanayaa bihaa koley halkan sharxu nukhba oo cibaaraadka aan leeyahy mutabac buu inta badan u yahay ama dee isagaa masaadirtiisa ugu horeysaba ah bihaa bedelkeeda minhaa baa taalo mutaabacada waxaa laga faa'iidaysanayaa attaqwiyatu xoogeyn xadiidkii dee fardigaa ay xoogaysan bal intan miaal fiican buu inoo keeni doonaa waana amhiladii ku sugnayd sharxu nukhba ee wuxuu leeyahay marka xadiis baan aragnay raawi baa warinayo waxaan lahayn raawigan isagaaba la gaar noqday xadiidkii de markaan kutubtii dhex galleen riwaayaadkii baadhnay baanu waxaynu helay raawi labaadoo xadiidkii warinaya horta waa mutaabaco raawigan labaad mutaabic baan odhanaynaa haddaba mutaabacadii ayaa maxay noqon haddii raawigan labaadi uu isaga ninkan la simayu sheekhiisan uu ka warinayo ka wariyey mutaabaca taama la yidhaahaa wixii intaa ka dambeeya sheekha sheekhiisii ayaynu aragnay cid ka warisay ama ciddii ka dambeysay ilaa saxaabigii laga gaadhayo ilaa saxaabigii laga gaadhayo ayuun baynu aragnay cid kaloo xadiidkii wariso ama sheekhiisii ayaa lagu raacay ama sheekha sheekhiisii ama ciddii ku xigtay ilaa saxaabigii mutaabaca qaasiraa la odhanaya wixii sheekhan isaga ruuxan la simaniyo sheekhiisan kala wariyey ka dambeeyaba mutaabaca qaasiraa weeye isaga laakiin tiisu maxay noqon mutaabaca taamaa amhilada aad u fiicanna waa inoo keenayaayo umuurtaasoo dhamme ay nooguba sugantahay guud ahaanna waxaan ka faa'iidaysanaa xadiidkii markii hore aan silayn waa fardi markaan dariiq kale u helo uu xoogoobaya adkaanayaayo taqwiya laga faa'iidaystaa miaalu miaalkiisu waxa weeye maa rawaahu shaaficiyu fi um shaafici wuxuu kitaabkiisa um kuba wariyey can maalikin can cabdilaahi bni dinaarin can ibni cumar dee kitaabkan um kitaab fiqiha adee laakiin markuu axaadiida badan ee ku sugan ee uu soo dariishanayo sanadkiisu ku wariya sanadkiisa xadiidkan maxay noqotay maalik can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumar waana xadiid isna muwadacna kuba suganoo muxuu ahaa ana rasuul اllahi sala اllahu calayhi wasalam kole can ibni cumar waxay ahayd aliftii in la qoray nicantoo calam ka horeeya maahay dee waa ku kordhisanaysaan halkaa ibni ba iyo nuununbaa dhacdo hamsadii inay calam kama horeeye can ibni cumara ana rasuul اllahi sala اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi ashahru tiscun wacishuruuna shu sagaal iyo labaatan wey macnaha sagaal iyo labaatanna way noqotaa se soddonba u noqoto falaa tasuumuu xataa tarawu lhilaala oo ilaa bisha aragtaan waaba shacbaan markay tahay walaa tuftiruu marka rabadaan shawaalna soo gelaysa wey ha afurina oo soomkii idiin socday hadaynina xataa tarahu ilaa bishii ka arkaystaan fain humma calaykum haddii daruur baaba cirku jirto waa laydinka qariyey wa arki weydeen wuxunbaa idinka qariyey faakmilu lciddata alaaiin waa shaafici suu ku wariyey tirada waxaa buuxisaan soddon buuxiya shacbaanna waa la buuxin ramadaanna waa la buuxin haddaba wuxuu leeyahy waa halka fardigu kaba yimid danna qowmun qoom baa waxay moodeen oy u maleeyeen ana shaaficiyata farada bih de waana fardi nisbi uu noqonayaayo waa marka imaam marka la eego lafdigan e shaafici inuu la gaar noqday oo uu la gooni noqdo asxaabtii maalikna way badnaayeen iyo xertiisii bihada lafdi lafdigan inuu kala gooni noqday can maalikin maalik inuu kalaba gooni noqday u sababtuna waa maxay lianna asxaaba maalikin maalik asxaabtiisii oo badani rawaahu xadiidkan way wariyeen canhu maalik bay kaba wariyeen bilafdi fain quma calaykum faqdiruu lahu saasay iyagu ku wariyeen asxaabtii imaam shaafici baa hadaa faakmiluu alciddata alaaiina ku wariyey oo haddii laydinkaba qariyo qadara qadaritaankaasna dee barkood baa yidhi waa inuu iska soomo taxda saxaab kuma jira laakiin waa qowl baciida taasi xadiidkan kale aynoo fasiray wey oo tiradii in loo qadare laakiin wuxuu leey bal horta markaa xadiidkii muxuu noqday shaafici in loo qaatayba shaafici inuu la gaar noqdo fardi uu halkaa yahay laakiin muxuu yidhi laakiin taabaca waxa raacay ashaaficiya shaafici waxa raacay alqacnabiyu waa cabdulahi bnu maslamata imaamkaas baa raacay maslami can maalikin isagoo maalik kaba warinaya oo maalik isaguna waa min ajali asxaabi maalikin weeye sidaa shaaficiba min ajali asxaabi maalikin uu yahay haddaba isagaa ku raacayoo akhrajahu canhu lbukhaariy bal saxiixa bukhaari bay kuba sugan tahay iyadoo xadiidkuna dariiqa cabdulaahi markaa qacnabi yahay oo uu maalik ka warinayo maali bni cabdilaahi ibni dinaar ibni cumar inay lafdigu ahaa faqdiruu lahu siay qolooyinkii kale ku wariyeen muu odhane faakmilu ciddata alaaiin ama faakmilu alaaiina taas buu kuba wariyey marka maxaan u helay wahiya mutaabacatun taama ina sheekhiisii maalik baa ninkana kaba warinayaaye imaam shaaficina waa lagu raacay mutaabaca dhan weeye tani taasi waa mid walow xadiidka waxaa u sugnaaday mutaabacatun qaasira mutaabacadee taasa waa imaam maalik waxa ka dambeeyay noqonaysa oo fii saxiixi ibni khusaymata ibni khusayme saxiixiisa kuba sugan min riwaayati caasi bni muxamed can abihi moxamed ibni zayd can jaddihi cabdilaahi o waa caasi bni ibni zayd markaas ibni cabdilaahi ibni cumar weeye zaydka ibni cabdilaahiya markaa maxamedkani awowgiibuu kaba warinaya cabdulaahi ibni cumare can jadihi cabdilaahi ibni cumar halkan baa aliftan iyada la goynayaayo waa meeshii de alifteeda kitaab ahaan loo goyn jiray can jadihi cabdilaahi ibni cumara bilafdi alaaiina oo xadiidkaa kaloo ibnu khuseyme kuma sugan imaam malik maaha halka iskaga soo dhacayaan waa halkii waa cabdulaahi ibni cumar baa la soo dhacaya waa saxaabigii waa mutaabaca qaasiraa iyadana muxuu ku yimi lafdigu alaaiina cideeda soddon buuxiye waa midtaasi waa mutaabaca qaasira wa fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min riwaayati cubaydillaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara oo iyadoo cubaydulaahi bni cumar yahay can naafico mutaabaco qaasiran walow dee imaam maalik sheekhiisiiba uu yahay oo sheekha sheekhiisii maanta raacitaanku uu yahay waana saxiixii muslim can ibni cumara bilafdi faqdiruu lahu alaaiina sodon uqadara oo faqdiruu lahudii sodon uqadara markaa maxaan u helay imaam shaafici riwaayadiisii mutaabaco taamaana waan helay mutaabaco qaasir waan helay intuba xadiidka taqwiya uba keenaan marka wuxuu ihi walaa takhtasu gaar ma aha oo almutaabacatu mutaabacadu biqismiha labadeeda qayboodba labada qaybooduu sheegayay waa markay taamo tahay iyo markay qaasiro tahay labadaasba gaar kuma aha bilafdi lafdiga inay layskaga waafaqo bal walow jaa-ad hadday timaado mutaabacadani bilmacnaa macna ay ku timaado kafaa way ku filantahay intaasi in mutaabaco la yidhaaho laakiin nacam nacamtu meelahan istidraag bay ula yimaadaan macnaa laakiin bay noqonaysaa nacam laakina takhtasu waxay gaar ku noqonaysaa mutaabacadu bikowniha anshiyeeda ay tahay min riwaayati daalika saxaabiyi saxaabiga daalikana eh, aliftu waa la aqriyaaye laakiin lama qoro daalka iyo laamka dhexdooda imaka aliftaasi eh, waa kitaabadii qolooyinkii garaacayo nusqadeena weeye min riwaayati daalika saxaabiyi saxaabiga aliftaasi markaa ma jirayse kitaab ahaan baanay u jirayne saxaabiga riwaayadiisi bay khaas ku ku tag bal intana intii hore waan soo ogaanay muxuu u jeedaa sheekhu raximahullahu tacaala markan mutaabaco leenahay hadday taamata iyo hadday qaasiro tahay wuxun baan eegaynaa sheekhan mucayankee ninkani leeyahay lagu raacay amase sheekhadiisii ka dambeeyey in iyada laga wariyey marka ama lafdigan ha lagaga wariyo ama macnabaha lagaga wariyo markaas lama odrhanayo waa marka lafdigaas ay isku lafdi noqdaan baa mutaabaca la odhanaya hadday isku lafdiyiin iyo hadday isku marka xaggii macnaha wadaagsadanba kol haddii ama sheekhiisii ama ciddii ka dambeysay cid kaloo ka warinaysa aan helay mutaabaco waan ku magacaabaynaa xataa hadday macno ku timaado laakiin arrin kaluu inagu baraarujiyo ah dee kollayna waa xaafid maxajariyatay kuba socdeen qolooyin kale waxaa laga yaaba ibnu salaax iyo inay kaba duwan yihiin arintu ay tahay se maxaan eegaynaa mid kale saxaabiga kee wariyah ku yahay waa inuu saxaabigii hore noqdo riwaayadan saxaabigii hore laga warinayay ay isku saxaabi noqdaan haddii saxaabi labaadoo lafdigan ku wariyey aan helo ama ciddii ka warisay ama macnahan ku wariyey mutaabaca ma odhanayno waa inay isku saxaabi yihiinuun ama taamada tii qaasirada ahayd kol saxaabi keliya wada warinayo hadday isku lafdi yihiin iyo hadday isku macno yihiinba maqsuudkeennii ahaa almutaabaca wuu inoo xasilayaa oo inoo xasilayaa dee arrintuna waxay ahayd oon kaba faa'iidaysanaynay waa in taqwiyan kaba faa'iidaysanaynay bal taasba weeye intaa weeye haddaba macno kaleu inoo galay imakana aw waafaqahu waxa waafaqaa xadiidkii xadiidka markaa hore mutaabacadii ma haynaba ama waabay jirtaa laakiin waxaa waafaqay matn xadii matn yushbihu shabahaya fi lafdi walmacnaa lafdigiiyo macnihii kaba shabahaya oo isku lafdiba yihiin aw fi lmacnaa amase macnihunbay isku mid yihiinba faqad oo keliya laakiin maxay ah waa shaahidkiiyo mutaabacada sidaan u kala duno mutaabica min riwaayati saxaabiyin aakhara saxaabi labaad laakiin riwaayadii ah fa fahuwa shaahidu shaahid weeye oo maxaa intana uu inoogu sheegay bal farqigaasna dabdistaoo mutaabacadu waxay khaas ku tahay saxaabi keliya waa inay qolooyinkan dee waxaan iswaafaqaya xadiidkan isxoogxoogeynaya ama isku raacraacaya waa inay saxaabi keliya xadiidku ku dambaynayo laba saxaabi aanay kala noqon laakiin haddaynu helo xadiidkii hore mid laba mida laftiya macnuu kula mid yahay amase macni buu kula mid yahay se saxaabi labaad baa warinaya taa mutaabaca ma odhanayna maxaan odhanayna shaahid baan odhanayna shaahid baan odhanayna kolkol ka naftiisay mutaabaca yidhaahaan ka horey shaahid yidhaahaan wuxuuna way iska saalantay su isaguba odhan doonee laakiin kaa maxaa la odhanayaa shaahid miaalkina waaba kan miaaluhu fi lxadiii saabiq bal xadiidkii shaafici warinayay aynu mutaabacaadkiisii soo aragnay xagga marka la eega shaahidka miaalkiisa u sugnaadee waxa weeye maa rawaahu nasaa'iyu min riwaayati maxamed ibni xunaynin can ibni cabaasin markii hore soo ibni cumar mu ahayn imika waa ibnu cabaas marfuucan xaariye xadiidku mid la kor yeelay oo oh, bimili xadiii bni diinaarin xadiikiina diinaar oo kale can ibni cumar uu kaba warinayay sawaan iyagoo isku mida bilafdii wey lafdigiisi oo macnaa maxaa jirta xadiid nasaa-i warinayo laakiin ibnu cabaas xadiidkii ah oo kaa horaynu soo maray ee ibnu diinaar warinayey ibnu cumar uu kaba warinayay ay isku lafdi yihiin waa taa waa mid waa shaahid baa markaasna xadiidkii baa ibnu cabaas xadiidkiia shaahid kale waman rawaahu wixii wariye albukhaariyu min riwaayati moxamed ibni ziyaad can abi hurayrata bilafdi fain uqmiya calaykum faakmiluu cidata shacbaana alaaiin waa xadiid kaloo bukhaari wariyey laakiin yaa warinaya abu hurayra warinaya xadiidkina kii hore isla mid yihin faakmiluu cidata shacbaana alaaiina de waana taa shaafici riwaayadiisi faakmiluu cidata alaaiina ay ahayd bal maalan haddaba in kan dambana maxaan odhanaynaa kol hadduu saxaabi kala yahay lafdigu kiiba haynoo ahaadee shaahid baan odhanaynaa kii ibnu cabaas waa shaahid laakiin ibnu cumar kuwa isugu soo ururaya ibnu cumarun markaa marka dambe isugu soo biyo shubanayay durug kala duwan iyo ay markaa hal ahaadeen riwaayaad kala duwan iyo alfaad kala duwane kuwa mutaabacay tahay ibnu cabaas koldii saxaabiga isbedelina shaahid baa la odhanaya intaasuu yihi marka wuxuu ihi sheekhu raximah tacaala wakhasa way khaas yeeleen qowmun qowm almutaabacata mutaabacada bimaa xasala fi lafdi barhkood baa eh, arrinka la yimi oo si kale u kala saarayo wixii lafdiga ku xasila oo macnaa labadii isku lafdiya ayay yidhahaan waa mutaabaco sawaaun waxasiman kaana ahaaya waa kan kale dee kan ay isku lafdiga noqdeen min riwaayati dalika saxaabiyi saxaabigaa riwaayadiisii ama yaanu noqonna washaahida shaahidkana waxay ku khaasileen wakhaasa qowmuna almutaabacata washahida wakhasa qowmina shaahida bimaa xasala wixii xasilay bilmacnaa macno ku xasilay kadalika saasoo arrinkani muxuu yah wuxuu waa iska fududahay barhkood baa maxay eegeen lafdigay eegeen kol haddii labada xadiidka isku lafdiyiin ama isku saxaabi ha noqdeen ama laba saxaabi kale ha noqdeene mutaabaca ha la yidhaaho kol hadday macno un wadaagsanayaan oona isku lafti ahayn ama saxaabi keliya ha ku wada dambeyn de marka ay isugu yimaadeen ama laba saxaabi ha kala noqdeene shaahidha la yidhaha barhkood baa iyaguna tafriqadaa laba yimi waqad yudlaqu axaduhumaa midkood in la idlaaqaa la arkaa cala alaakhari oo shaahidkan halkii mutaabacadaba la yidhaha waa mutaabaco in mutaabacadii waa shaahid laba yidhaaho cala alaakhari wاlmru fiihi sahlun arrinkuna halkan wuu sahlan yahay oo macnaa waa maxay maqsuudka waxaan laga wada leeyahay waa taqwiya xadiidkii in lagu xoogeeyo de hadduu shaahidkiina waa inoo xoogeynaya mutaabacadna way inoo xoogeynaysaina duruq kalan u helay marka maqsuudkii kol hadduu taa yahay dhibaata ma jirto tasmiyadii iyo magacowgii ama mutaabic ku magacow ama shaahid ku magacow oo dee wixii qaladkii laga lahaa waa ataqwiya tiina way xasishay marka intaasuu leeyahay wa tatabucu duruq waa arin kaleoo barhkood markay dee dhiganayaan cinwaanka guud bay ka dhigtaan alictibaaru wاlmutaabacatu washaahidu saasay kaba dhigaanba markaa tiibuu tii saddexaad buu markaa sheekhu inoo sheegaya wuxuu idhi watatabucu duruq halkaas laba qows baa dhex gelinaysaan waayo waa matnigii bay tani ka mid tahay maaha sharaxii intan qowseynka inoogu jirtaa waa in matni waa matnigii nuqaaya inta kalena waa sharaxii itmaamu diraaya waayo midna waa nuqaaya oo waa matniga midna waa sharxo waa itmaamu diraaya liquraai nuqaaya marka dee qolooyinkeenii inoo soo garaacay ayaa waxa weya jazahum allahu khayran ayaa laga yaabaa labada qows kaba tegay haddaana nuskhadii aanuba dhiibe daarulkutub alcilmiya aanay sidan ba laakiin waxaan leenahay intan qowseynkiibaad gelinaysaan waa matnigii wa duruq haddaba xadiidka duruqdiisii oo la dabagalo kitaabkanaad eegi kanaad eegi kanaad riwaayaadkiibaad eegi oo duruqdii xadiidku lahaabaa tatabucaysaa min almuxadii tatabucu duruqi ruuxii muxadidkaa xaggiisa uu duruqdii dabagalo xaguu ka baadhbaadhaya ka tatabucaya waa min aljawaamici kutubta jawaamicda iyo walmasaaniidi iyo wagayriha iyo ajsaadiba waa kutubtii xadiidkae kala duunayd ayuu xadiidkan buu duruqdii sii daydayayaa baadhaya baxsinaya muxuu taas u baxnay lahu ay wa tatabucu duruqi lahdan waa lilxadiidi weye duruqdii xadiidka u sugnaatay ay lilxadiid waa kan inoo fasiray nusqooyinka qaarkood baa lixadiidin ay kuba taalay dabacaadka qaarkood ama nusqooyinka qaarkood baa lee fartahay ah. lilxadiidi alladii xadiidkaasoo yudanu loo malaynaya annahu fardun inuu keli yahay liyuclama si loo ogaado hal lahu mutaabicun mutaabic miyuu u sugnaada aw shaahidun aw laa ama uma sugnaanin ictibaarun waa matin ictibaar baa kaa laydhaa ay yusamaa bidaalika waxaa lagu magacaabataa maxaa intana ujeeddadu ay tahay bal xadiidkii hore haddaan ku noqonay shaafici wariyey lafdigiisina aan aragnay faakmilu ciddata alaaiina ayaa waxaan u malaynaynay shaafici inuu la gaar noqday inuu fardi yahay marka maxaan samaynay bal aan taa u ogaano ama fardinimadii noogu caddaata ama wax ka duwan kutubtii baan baadhnay bukhaari muslim sunantii masaaniiddii riwaayaadkii xadiidkani lalahaa ayaynu tatabucnay maxaan u tatabucaynaa bal xadiidkan inaan u helno mutaabic siaa imakaba kaa mutaabaca ay noogu sugantahay ama haddaan mutaabaco weynaba shaahid aan ugu helno xadiid kaloo la macno aan ugu helno ayaan ka tatabucaynaa habkaas iyo eeg ah aan ku ogaanayno mutaabiciyo taasi waa kashfigii iyo waa ficilkeennii iyo hal aan laba imanaynay kaas baa waxay idhahdeen ictibaar bay idhahdeen oo ictibaarku waxa weeyaan waa dariiqii lagu gaadhayay inuu ama xadiidkani mutaabacade ay jirto ama shaahid jiro dariiqaa lagu gaarhaya ayay ictibaar yeehaan markaa nooc gaara maa xadiidkaa ah, kun de waa amilo waa tan amilo aan la imanayno ee isagu waa kayfiyadan tatabucan inagu aan la imanayne baxtayayneen kutubtii ka baadhayno duruqdii xadiidkana aan dabagelayno si aan u ogaano talow xadiidkani ma mutaabic ma leeyahay shaahid ma leeyahay taas baa waxaa lagu magacaabay ictibaaro waa dariiqii lagu gaadhayo wasiiladii aan ku gaadhaynay inuu mutaabic leeyahay iyo inuu fardi inuu shaahid leeyahay iyo inaanu labada midna lahay inuu fardi yahay intaa wey ictibaarun ay yusama bidalika waxaa lagu magacaabaya ictibaar marka halkan wuxuu inooga bilaabayaa sheekhu raximah llahu tacaala bal waana taqsiimkii xaafid dee sabir adigu habka fiican kuma dhisnaa intii israacaysay dee isku midkahaydba gees laysu marinaya taas buu isaguna sheekhu kuma socdaaye xadiidkii maqbuulka ahaa taqaasiimtiisi iyo bal kaga baxnay wuxuu gelayaa marduudkii xadiidkii la celinayay kolley dee waan iyo xogaba yaroodaye inkastoo saacad waan dhaafiye walmarduudu hadaba xadiidka xadiidkii waa maqbuul iyo marduud buu noqon mid la aqbalayo kaas qaybo kala duwan baan soo aragnay xasankii iyo saxiixii iyo siyaadadoodii iyo bal umuuraha kale kuma tacalluqsan iyo waa taa aynu kaba soo baxnay kii marduudka ahaa ima an yakuuna inuu yahay raddu celintiisana la celinaya lisaqdin dhicid sanadkiisa ay wax ka dhaceen ma istaqdiu xadfi bacdi rijaali lisnaadi rijaashuna shardi maaho dee dumarkuna ruwaadda way ka mid yihiin way u badan yihiine ruwaaddii sanadkani lahaa oo barhkood la gooyey taa inuu yahay iyo dee inaanu ahayn oo dacni raawigii la dacneeyo markaa waxaa adigu arrinta taynay weli hadalkii waa matin yar iyo sharaxiisii imaka muqaabilkii ima an yakuuna mar dambuu keeni doonaa casharka uu ka dambayn doonaaye bal xadiidkii markaynu marduud leeyale xadiidkan waa la celiyey laba xaalay noqon waxaa loo celinayaa inuya sanadkiisii baan xidhiidhin waa ti aynu soo marnay itisaalusanad inay xadiidka maqbuulka shardi u ahayd sanadkay wax ka dhacsan yihiin ama mayay sanadkii u wada joogaaye dacni baa jira raawigan la dacninaya raawiga warinaya taasi markaa dacnigu wuu inoo dambeeyahay wixii saqad kaba imanayey ayuu halkan israacinayaa waana saa fiicanee uu kala saaree wixii kolba israacayeyba ama isku midka ahaa iyo isku dhowaaba gees laba mariyo waana kutubta hore waxaan kuma sugnayn lakiin xaafid muxajar sharxu nuqba kulaba yimi waa tartiib ama hab tartiib oo isagu ibtikaartay ama ikhtiraacday bay ahayde fain kaana saqdu bal markaa markuu saqdi jiro fain kaana saqdigiiba haddaba sii qaybsame fain kaana saqdu saqdigu hadduu yahay waxaan dhacay min awali sanadi sanadka xaggiisa ugu horeysa uu kaba dhacay fa mucallaqun sanadku awalna iyo aakhir buu leeyahy awalku waa xagga inaga inuu soo xigo imika dee kutubtan kale markaan aqrinayna bukhaari oo kale markuu yidhaaho imikaba soo qaado xadaanaa cabdulaahi ibnu yuusuf hadduu yidhaaho sheekhan uu ka bilaabay ayaa awalu sanada waa mualifka sheekhyadiisan ama daraftan soo xigta waa daraftayna soo xigaysaa awalu sanada aakhirkuna waa daraftii saxaabiga kuba sugnaa haddaba saqadku halkuu galay xagga hore ayay wax ka dhaceen oo xagga hore ayay wax ka dhaceen fa mucallaqun mucallaq baa la yidhaha dee meel laga laalaadiyey oo kaleo intole meel lasoo suro gees kaba go-anba weeye fa mucallaqun sawaan waxa siman kaana ahaaya saaqidu ka dhacay waaxida mid ahaaya ama agtara wax ka badan walow kullu rijaali ay walow saqada kullu rijaali raggiisoo dhammiba hadday go-aan ama ruwaadii oo dhan oo waqiila laba idhaaho kullu rijaalihidan bay misaalkii u tahay laba idhaaho qaala rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam intan waa mucallaqibuu inoogu tacriifiyey xukumkiisiina waa inoo soo wadaa marka maxay tahay sanadka bilowgiisan iyo xaggan uu ka bilaabmayo haddii saqad ku yimaado oo si uu imanayaa musanifkan se bukhaari oo kale ayaaban sheekhiisii sheegine sheekha sheekhiisiibu u guuray taas buu yidhi amase sheekhiisiiba maaye kii ku xigayna waa maqanye adugu halkaasun ka sii wad xataa haba dhacdo saxaabiyoo keliya oo la reebay oo qaala fulaanun laba idhaa sia dee in badan mucalaqaadkiisa aan ku arkayno amase saxaabigiina waa go-an yahay oo qaala rasuululahi sala allahu caleyh wasalam baa layidhi laakiin saqadku wuxuu ka bilaabmay xaggii hore kaa waxaa laydhaha mucallaq baa laydhaah mucallaq waa taan wa hadda noocan mucallaqi kaiirun waxaa la arkaa hadiyo goor dee inaynu intaasba aragno waxaa laga yaaba baabkii xalay noo dhammaaday ama kitaabkii kitaabu shuruud oo kale dee iyadoo axaadiida uu ku soo arooriyey dhowr iyo afartan ay ahayd labaatanayeenka gaadhaysa inay mucallaqba ahayd kitaabu shuruud markaas haddaba bukhaari aada buu ugu badan yahay fii saxiixi albukhaari qaala ibnu salax xukm baanu leeyahy laakiin ibnu salax baa wuxuu yidhi xukmu koley xaafid ibnu salaax isagu bukhaari miaalunbuu usoo qaatee wuxuu ka dhigay oo xukunkaa siiyey kitaabka la islaazimiyey saxiixun in lagu soo arooriyo cibaaradiisaid in waqaca alxadfu fii kitaabin ultuzimat sixatuhu kalbukhaariyi kitaab la islaazimiyey dee muslimna markaa uu soo raacaya laakiin waani isaga wax la sheego ayaan kuba sugnaynba haddaba ibnu salax waa xukmuka xukumkiisu waxa weeye kan mucalaqa xukunkiisu muxuu noqonayaa kitaabkuna hadduu yahay kitaab sixadiisa la maaha kutubta kale kutubtaas sunanta iyo aan marka horeba sixadooda la siiqadooda ma eegayno mucalaqo mucalaqun anwaacdaasi inaga raacaya daciifkaa ah ama marduudkaa ah. haddaan wax kale iyo meel kale aynaan ka helin waa kutubtaa la in wax saxiixa ah un laguma sheego ayaa maxay tahay xukunkan inanta hadduu la yimaado saa bukhaari iqatljasmi siiqa go-an buu kula yimi xadiidkii ka qowlihi qaala ama saxaabi ha noqdo ama sheekhi sheekhiisiio qaala fulaanu buu yihi wara waa waa siiqa go-an oo tilmaamaysa waxan inuu sugan yahay dalakaasi wuxuu tilmaamayaa daliil u yahay calaa annahu habata isnaadu inuu sugnaaday xadiidkan isnaadkiisu cinda waqtiisa isnaadkiisa uu kuba sugan yahay taas haddii kale muu jasmiyeen waxaan dee maqbuul ahayn ama aan saxiixayn wainamaa xadafa wuxuu u gooyey liqaradi min alaqraad qarad aqraada ka mid oo kolkol ikhtisaar bay noqotaa aqraad kala duwan bay noqotaa ee laakiin wuxuunbuu u gooye waa wax agtiisa kuba sugan marka kaasoo kale maxay noqonaysaa dee waan aqbalaynaa waa la aqbali wailaa haddii aanu bal matalan siiqadaa go-an ee siiqatuljasmi xadiidkii ku warin wadalika ka yurwa wayudkaru aba isagoo yii yurwa iyo yudkaru can fulaan fa fiihi maqaalun kaa hore hadduu sugan yahay oo inoo sugnaaday kan saxiixan kuma xambaarayno kan kale waxa weeye waxay noqonaysaa in la yidhaaho waa dee waa daciif laba yidhah walow aan aada loo siiyo daciifyadan kol hadduu kitaab saxadiisa lasalaabsiimiyey lagu soo arooriyo dacfigii kii ugu daraa aan lagaba xukumkan meeshan kaba qaadanayno kalaamku intaa uu kaba badan yahay kolle xaafid maxajarna siuu dee faa'iideeyo kolba ruuxan imika halka lagu joogsaday sanadka ayay ka dhigan tahay in sixadiisa aan hayno oo hadduu imika taabicigii oo kale uu yidhaaho qaala daawuusun qaala mucaadun oo kale ilaa daawus waa ka sugan yah weeye laakiin sanadkii hadday wax ka hadheen intaa harsan waan eegaynaa bal inuu dee shuruuddii inoo dhantayo in kale bal waxa weeyaan kolley wixii la gooyey waa waxaan leenahay siiqa jasmina hadday tahay in dee lagu xambaarayo aqbalkaa la aqbalayo ama fii ayri axiixi bukhaariga cid aan kitaabkiisa ahayn ama kutubta saxadooda la wixii aan ahayn dee muslim oo kale famarduudun xadiidkaasi waa mid la celinayo waa liljahli jahliga aan ka jaahil lahay bixaali saaqida kan dhacay xaalkiisa waa sababta loo celiyo dee inqiaaco ruuxii kol hadduu meeshii ka maqan yahay oynaan haynba dee inay cadaalo ay u sugnaatay in dabdi lahayna waa ti aynu xadiidka la aqbalayo cadli iyo dabdiba waa la wada eegayey dabdigu yaanu taamba noqonin markay xasanka noqotee kuwa kol haddaynaan isagiiba hayn umuurahaasna war uma hayno xaaladiisaan ka jahaynay saa daraaddeed buu marduud kuba noqonaya maalin mucraf haddaan la garan min wejin aakharoo dariiq labaad oo dee ay ninkii aynu ka helay magacowgiisa aan kaba helay haddaan dariiq labaad oo laga gartay jireen xadiidkaasi wuxuu noqonayaa saqdigaasi yimi waa marduud imakana oo kii mucallaq ahaa aw kaana bacda taabiciya aw kaana ay saqdi weeye saqdigu hadduu noqday bacda taabiciya fa mursal marka halkan mursalkii ayuu nooga bilaabaya cashirkan halkaasi inoogu joogay wallah subxaana wa tacaala calaa aclam subxaanaka allahuma